assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afraad ee kitaabka ho yusiibu uu ku dhacay adan wax dhibihi shawkatun famaa fawqaha qodax ama wax ka sarraysa oo ka weyn yacnii ilaa kafara allahu bihaa sayi'aatihi ilaa wuxuu allan kaga kafaara gudaa dunuubtiisii wa xaطa canhu dunuubahu dunuubtiisiina alla waa kaga daadiya kamaa taxuطu الshajara siday geeddu u daadiso waraqahaa caleenteeda geedku marka caleentiisa u qallalo ee dabayla ay ku dhacdo siday caleentu uga daadato sidaasoo kale qandhadu iyo mxuu masaaxibtaas ku dhacaysaayu qofka ay uga daadisaa dembiga uga daadisaa isna waa mutafaq caleyh waana soo noqon doonaa sagaal boqol toban iyo afar wاlwacku maqfu lxumaa wackiga waxaa la yidhaha qandhada kaarkeeda la yidhaha waqiila alxumaa waa qandhada nafteeda labadaba waa la yidhaha wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu rawahu lbukhaari qofkii alla khayr u doono alla waxbuu ku ridaa musiibuu ku ridaa dhibaatooyin ayuu ku ridaa qofkiisa marka alla khayr oona la doonin yaa isaga dhibaatada alla ka ilaaliyo ayagoo dembigiisa aan laga daadinaynin waa imaan doona isagana xadiidkiisu qofkii alla khayr uu doona doonay ilaan qofku bani aadam weeyaano waa daciif oo isma hanan karayo kololun baa xun ka dhacaye markaas alla subxaanahu wa tacaala yaa adduunka ku daahirinaya oo dhibaatooyin ku rirridaya qandho qabata iyo qodax muddo iyo naxdin u naxay iyo xoolahoo wax ka noqday iyo ilmahoosib ka noqda iyo islaanta ilmaha soo tur wuxuu sidaasooba alla ku ridaaya markaas waxaasoo dhanna waa dembi dhaaf dembi dhaaf dembi dhaaf ilaa isagoo nabiif ah akhre ka yimaado rawahu albukhaariy wadabatuu yusib kelidaa meedaa yusibaa ah laba si oo labadaba lagu shaqlay bifadxi saadi yusab oo bilbinaa lilmajhuul ah iyo kasra iyo saadka loo yusib la yidhaaho bilbinaa lilmacluum ah wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laa yatamanayanna axadukum اlmowta yaanu tamanin oo aanu jeclaysanin midkiinna geeri allow nafta iga qaad iyo allow idil iyo allow waxaan kala geeri baa ka fiican waxba qofuna sidaa ha dhihin lidurin asaabahu dhibaato ku dhacday daraaddeed dhibaato ku dhacday oo cabsi iyo faqri iyo jirre iyo wax sidaas ah iyo ceeb uu ka baqaayay wax sidaas oo midna yaanu geero u jeclaysanin fain kaana laabudda faacilan haddii lagama maarmaan ay tahay kii samaynaya oo wax geerida tamaniyaya falyaqul ha yidhaaho allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayra lii watawafanii ida kaanat alwafaatu khayra lii allow inoole inta ay noloshu ii fiican tahayba oo aad u aad muxuaad og tahay inaan haddaan sii noolaado khayr aan kororhsanayo ina dil markii aada og tahay inay geeridu ii fiican tahay oo wixii khayr ahaa ii qoraa uu dhammaaday oo dib dambe inaan khayr u korsanaynin og tahay kolkaan idin marka alle iraadadiisa iyo cilmigiisa arrinta u bandhiga mooyaane allow nafta iga qaad yaanu dhihin nebigeena sala allahu alayh waali wasalam bay taasu ka mid ahayd uu salaada dhexdeeda ku ducaysan jiray sidii camaar ibnu yaasir radia allahu canhu xadiidka uu wariyey oo saxiixa uu ku sheegay muttafaqun calayhi kana isna waa soo noqon doonaa شhan boqol sideetan iyo lix lambarka abuu ku imaan doona وعn أbي cabdillaahi khabaab بن الأrت radi allahu canhu صxaabiga khabaab ibn alarati la yidhaaho radي الlahu عanهu wuxuu ka mid ahaa saxaabadii awaa-isha ahaa ee soo islaamay ee aada iyo aad loo dhibay dar alla loogu dhibi jiray maka ayuu ka mid ahaa nin dadkii la adoonsan jiray oo tumaal ana birta tumi jirayna wuu ahaayo dadkii aad loo dhibay oo qurabada ahaayo mustadcafiinta ah buu ka mid ahaa marka markii dambe ee uu xoolaystay oo uu dhibaatadii laga baxo beryo dambe ah ayuu xadiidkan warinaya markaas wuxuu leeyahay shakownaa ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waali wasalam rasuulka alla ayaan wax u dacwoonnay u <coughs> calaacallay wa huwa mutawasidun isaga oo barkan oo jeqelaysan burdatan lahu fii dilli lkacba macawistiis ah ku jeqelaysan oo ku barkan kacbada harkeeda faqulnaa waxaan nidhi alaa tastansiru lana miyaadan guul alla nooga baryaynin alaa tadcuu lana miyaadan noo barya noo alla baryaynin waxaana haysta soo ma aragti annagoo dakdakran oo dhibaatada naga muuqata aan ku calaacalayno rasuulallah maad noo ducaysid maad alla noo barisid wax nagu dhacyo waad arkaysaa faqaala markaasu wuxuu yidhi qad kaana man qablakum waxay ahaayeen dadkii idinka horreeyey yuukhadu rajulu nin baa la soo qaban jiray fayuxfaru lahu fi lardi dhulkaa loo qodi jiray fayujcalu fiiha waa lagu aasi jiray qaarka dambea dhulka loogu aasi jiray si uuna kolka la kala jeexayo aanu isu dhaqdhaqaajin karaynin fa uma yuutaa waxaa la keeni jiray bilminshaari minshaar baa lasoo qaadi jiray fa calaa ra'sihi madaxa laga saari jiray wayajcalu nisfayni laba nus baa laga kala dhigi jiro waa la kala jeexi jiray waa sidii aan ku soo nimankii xadiidkii dheeraa ee sohayb qisadii ku jirtay ninkii baadarigii iyo ninkii indhahala ee boqorka la fadhihi jiray iyo sidii loo galay saasaa dadkii idinka horreeyay loo geli jiray wa waa lagu shallayn jiray yani hilibkiisaa lagu falanqayn jiray lagu googoyn jiray biamshaati alxadiid shanlooyin bir afargeetooyin oo kale maa duuna laxmihi wa cadmihi inta ka sokaysa laftiisa iyo hilibkiisa yani maqaarkiisa iyo seedihiisa iyo hilibkii waxaasaa lagu googoyn jiray fargeetooyin bir ah isaga oo nool maa ilaa lafa keliya u ka noqdo maa yasuduhu dalika can diinihi arrintaasuna diintiisa ayna ka celin jireen oo diintooda ay haysan jireen saasaa dadki idinka horreeyay dhibaatadaasay la kulmi jireen marka nebigu alay slatu waa sabirsiinaya wuxuu leeyahay dhibaatadantada waa la soo wada mara ummadii idinka horreeyey tuwo idinka daran bay soo mareen waana sabri jireena sabra sabrikaasaa wanaag ka dambayn doonaa wallaahi layutimana allahu hada almra wallah alla waa taam yeelayaa arrinkan kada yani diintiisa alla waa taam yeelayaa xataa yasiira araakibu ilaa qofka musaafirkii uu ka soo socdo min sancaaa ilaa xadramowt magaalada sanca uu ka safro oo ilaa xadramowt uu tago laa yakhaafu ila allaha alla mooy wax kalena aan ka baqaynin wadi'ba calaa hanamihi iyo yeyda arigiisa uga baqaya mooyaane wax shufta ah iyo wax baa ku dhacay iyo reer hebel baa ku dilaya halkan kada ma dhex mari kartid iyo waxba amnigaa taam noqon doonoo dowladnimaa la heli doonaayo dadka islaamka isugu wada dhici doono dad wanaagsan oo saalixiina noqon doona walaakinakum tastacjiluun waa se degdegaysaan marxalo aan weli la gaadhin waad ku degdegaysaan ood leedihiin muxuu aha marxaladii nicmada minxada taadii baad rabtaan iyadoo weli mixnadii lagu jiro rawaahu الbukhaariي wa fii riwaayaةi wahuwa mutawasid burdatan waqad laqiinaa min almushrikiina shidda annaga oo kala kulannay dhibaato weyn gaalada kala kulannay baanu nigi marka dacwada waxaa ka keenay bay tanu caddaynaysaa <clears throat> marka wuxuu ku guubaabinayaa sabir buu ku guubaabinayaa xadiidka ibnu cabaas uu abu sufyaan ka warin doono qisadii heraqle-ana waa ku arki doonaa dadadkii hore sidii loo geli jiray iyo diintooda siday ugu mintibi jireen oo dadka mu'minka qofka mu'minkai hadday diinta macaankeedu qalbigiisa u dhaco iimaanku si fiican qalbigiisa u galo wax ka celinayaayu inaanu jirinoo naftiisa aanay qiyaamaba la yeelanaynin ee diintiisa uu ka dooranayo oo xadiidka ibnsuhaybna waa kaa ku soo marray nima dadkii siday dabka u doorteena dabka ugu daadanayeen waa kaynu soo marray ee diintooda ay ugu adkaayeen marka dadka kolkii xaalada barwaaqada lagu jirana iska dhiga dad diinta ku adag iska dhigo oo hadalka badan oo muxuu ahaay camalka badan oo waxyaalahaasa kolkii wax yaroo dhibaato ah ay taabtaan dadkaasu dadku alla caayay ayay ku leeyihiin shabah ku leeyihiin ee munaafiqiinta ah uu yidhi wa min annaasi ومن الناaس mن يقول آمنا بالله فإذا أوذya في اللh جعل فتنة الناaس كعdاaب اللh ولئن جاء نصر من ربka ليقولuna إنا كنا معكم dadkaasoo kale marka lama rabo ee waxaa la rabaa xaalaة asara wadara labadaba diinta in lagu mintido oo kolkii dhibaata lagu jirana dar alla loo sabro kolkii kalena alla loo shukriyo wacan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala lamaa kaana yowmu xunaynin markay dhacday maalintii dagaalkii xunayn markuu dhacay xunayn wuxuu ahaa sanadkii eh, sideedaad ee hijriga buu ahaayo fatxu maka ayuu ka dambeeyey marka waxayna ahayd muxuu ahayey dagaal weyn oo gaalada aada loogu jebiyey aad iyo aad qaraa'im u fara badan gaalada laga qabsaday bay ahayd markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam aad iyo aad maal u fara badan buu bixiyo dadkii muxuu ahayeen zucamadii qabaa-isha reer baadihii iyo dadkii qulaqada ahaa ee maka ku soo islaamay iyo dad imaamkadu uu daciif u ahaa oo diinta uu ku usoo jiidayay yuu aada maalka u siiyey ayb marka xadiidkanuna wuxuu ku saabsan yahay aflagaadada iyo waxyaalaha qofka uga imaanaya dadka makasta ee aan ku adadaroonayo sabirka u sabra u dulqaato kaasuu xadiikaas xadiidka soo socda ku saabsan yahay wuxuu leeyahay marka kolkay dagaalkii xuneyn uu dhacay buu aahara ku fadilay rasuulka alla sala allahu alayhi waalihi wasalam naasan fi lqisma maalka qaybintiisiibuu dad ku fadilay oo dadkii uu mu-alafada ahayd buu aada u siiyey rag buu boqol boqol halaad iyo ka badan uu siiyey xakiim ibni xisaam saddex boqoloo halaad buu siiyey fa acطa alaqraca bna xaabis alaqrac ibna xaabis الtamiimi oo qabiilada banu tamiim la yidhaha madaxdooda ahaa wuxuu siiyey mi'atan min alibil boqol geeluu siiyey wa acطaa cuyaynata bni xisn cuyaynata bni xisn alfazaari oo qabiilada fazaara la yidhaaha isna madaxeedii ahaana mila dalika intaasoo kaluu siiyey waacطaa acطaa min ashraafi alcarab niman madaxdii carbeed ka miduu siiyey maal fara badan iyagana siiyey abu sufyaan iyo labadiisii wiil midba boqol halaad buu siiyey wa aaharahum yowma-idin fi lqisma wuxuu ku horraysiiyo iyagoo ku fadilay maalintaa qaybintii maalka uu qaybinayay faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi wallaahi ina hadihi qismat maa cudila fiiha wamaa uriida fiiha wajhu اllah qaybintantadu waa mid aan cadaalo loo lagu samaynin loo aan cadaalo ku dhicin oo wejiga allan aan lagu rabinoo dar alla aan loo samaynin saasuu yidhi aflagaado af bani aadam qof ka nabadgelaya may jiro rasuulka alluu nin sidaa ku leeyahay muslimnimana sheeganayo faqultu markaasaan waxaan wallahi la أخbiranna rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalih wasalam wallahi inaan u sheegayaa rasuulka alla sal ly slam arrintaas faataytuhu waanu imid faahbartuhu bimaa qaala waxaan uga warramay wuxuu uu yidhi fatagayara wajhu wejigiisii baa doorsoomay caro u ka carooday buu la doorsoomay xataa kaana kasirfi ilaa sirf oo kale noqday sirfiga marka isagaa fasiri doonay waxaa weeyaan waa xaba guduudan oo geedaha dhaacaan geedaha qaarkood ka yimaada weyaan wejigiisa guduutay uma qaala markaasu wuxuu yidhi faman yacdilu idaa lam yacdil illaahu warasuuluhu oo yaa caadilnimo samaynaya haddayna alle iyo rasuulkiisu caadilnimo samaynin uma qaala markaasuu yidhi yarxamu allaahu muusaa muuse allaha u naxariisto qad uudiya biakara min haadaa fa sabar intaa wax ka badan baa lagu dhibay oo wuu sabray eh muuse markaa ambiyadii hore waxaa soo marray xadiidka khabaab inuu rasuulku sala allau alay slam markii kooxaala caleyhan ummaddiisu uu ummadihii hore dhibkii ku dhici jiray uu xusuusiyey isna marka kolkii dhibkankada uu ku dhacay aflagaadadantada loo geystay ayuu xusuusanaya oo ku sabrayaa ambiyadii hore wixii loo geysan jiray arrimahaas oo kalena aad bu alla qur-aanka subxaanahu wa tacaala ugu badbadiyaayoo ugu sheegaa nebiga sal lla alay slam markii la beeniyo ee hadallo xun iyo lagula hadlo ee la diido iyo yuu ku sabirsiin jiray oo mxuu ah walaqad istuhzia birusuli min qablika fasabruu iyo aayada sidaas oo fara badan fasbir kamaa sabara ulcazmi min arusul iyo alla uga warrami jiray wain yukadibuuka faqad kudibat rusulu min qablika marka waxaa weeye waxyaalaha sabirka keena qofka sabirka sabab u noqda inuu dadkii hore ee mu'miniinta ahaa iyo ambiyadii iyo asxaabtoodii iyo soo halgamayaashay diinaha usoo halgamay dhibaataday diinta usoo mareen inuu xusuusnaado weeye markaasuu u sabraayaa markaasna alle subxaana wa tacaala guusha uu siinaya ah, muuse allah u naxariiso intan inka badan baa lagu dhibay oo wuu sabray ee markasna waa sabray fa qultu markaasaa waxaa ibnu mascuud baa leh laa jarama waxaa xaq ah laa arfacu ilayhi bacdaha xadiidan inaanan u sheegi doonin war dambe sida uga dhibooday markuu arkay nabiga alay slat sl inta u dhibaystay ayuu ballan ku qaaday dib dambe hadal xunoo layidhi inaanan ugu sheegin muttafaqun calayh qowluhu kasirfi huwa bifatxi saadi lmuhmala saadku hoos dhaban yahay aan dhibicda lahayno wa huwa sibqun axmar waa rinji guduudan rinji guduudanoo geedaha qaarkood bacan ka yimaada ayaa la yidhaahaa sirfi la yidhaahaa wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam idaa araada allahu bicabdin khayran bicabdihi khayran kolkuu la doono alla subxaanahu wa tacaala addoonkiisa khayr uu la doono cajala lahu alcuquubata fi ddunyaa ciqaabtuu adduunka ugu soo dedejiyaa oo dunuubtaa ka dhacaysa ciqaabteediibu adduunka ugu soo dedejiyaa musiibooyinka ku dhacaysa noqotayaa iyo isagoo tacsiir ama xuduudda laga oofiya noqotayaaba dhibaatooyin buu alle ku ridaa wa idaa araada allahu bicabdihi shara addoonkiisu markuu shar la doonana amsaka canhu dhibaatadu ka joojiyaa bidenbihi xataa yuwaafiya bihi ilaa uu kala yimaado dembigii yowma alqiyaama dembigiisa oo ku raran ilaa uu kala yimaado marka waxaan sidii aan soo marray weeyaan qisadii muxuu ahay kitaabkii xadiidkii kacb ibni malik radiallahu canhu ee dherarka badnaa saddexdii nina mu'miniinta ahaydna waa la dhibay oo aad baa loo cadaadiyey dembigii baa laga tirtiray labadii nin ee kalena kuwii kalena ee faraha badnaana iyaga muxuu ahaye dembigii lagama goyn iyagoo dembigoodii wata ayay la godgalay kuwii munaafiqiinta ahaana xadiidkana waa xadiid صaxiixa wa qaala الnabiyu slى اllahu عalayhi waalih wasalam ina cidama اljazaaءi maca cidami اlbalaa abaalgudka iyo mxua hawaabka weynankiisu wuxuu ku jiraa Eh, dhibaatada weyninkeeda balaayada weyninkeeda ayay ku jirtaa wain allaha tacaalى allana sarreeya idaa axaba qowman haddii uu dad jeclaado ibtalaahum waa imtixaanaa faman radya falahu ridaa qofkii raadi noqdaa raalli ahaanshuli allana waa ka raalli noqonaya yani qofkii eh, imtixaanka ku raalli noqda alla waa ka raalli noqonaya waina cidan ah, waman sakita qofkii xanaaqana oo sabri waayana falahu sakط cadhuu leeya allah isagana u cadhoonaya rawaahu الtirmidiyu wa qaala xadiiثun xasan tirmidi baa xadiidkan wariyey wuxuuna yidhi waa xadiid xasana waxaana kaloo wariyey ibnu maajah ayaa isna wariyey marka waxaad moodaa halkan kada inay isku hal xadiid ay yihiin isku hal xadiid inay yihiin buu ka dhigay mana ahe laba xadiid ayay kale yihiin oo midkoodna uu waa inta qaybta hore eh xataa yuwaafiya bihi yowma alqiyaama Eh, inta iyo inta ka horeysaayo waa hal xadiid oo waana صaxiix isagu eh, inta dambe ee eh, waqaala الnabiyu salى الlaه alay slam marka xadiid kale weeyaan laba xadiid wuu isku daba qabtay alimaamu الnawowi radia allahu canhu oo aada moodo inuu ka dhigaayo hal xadiid iskaga dhigayo waana laba kale xadiid oo ka dambaa xasan ah kaa horese isagu صaxiix weeyaan wa can anasin radia allahu canhu kaana bnu liabi طalxata radia allahu canhu yashtakii wuxuu ahaa wiil oo abu طalxa uu dhalayu mid jiran oo xanuunsanayu ah wiil yaroo abu طalxa uu dhalo abu cumayr la dhihi jiray oo anas hooyadii ay dhashay isku hooye ahaayeen hooyadii umu sulaym ahayd yaa jiranaa abu طalxana aad buu wiilkaa u jeclaa xaruurta marka loogu jecel yahayo kolkay tallaabo baranayaan af baranayaan iyo waqtigaasuu ahaa fakharaja abu طalxa abu طalxa gurigii ka baxay faqubida asabiyu canigii baa la qibdooday oo naftii ka baxday falamaa rajaca abuu alxa abuu alxa markuu soo noqday buu qaala wuxuu yidhi maa facala bnii inankaygii muxuu sameeyey suyah wiilkaygii qaalat umu sulaymin ummu sulaym baa waxay tihi ummu sulaym bintu milxaan wa hiya ummu sabiy canugaa hooyadii weeyaan anaskan xadiidka warinayana hooyadii weeyaani huwa askanu maa kaan si uu ahaada markuu ugu deganaa weeye hadda un ugu degan yahay marka iyadu deganada waxay ka wadaa eh, geeri iyo dhaqdhaqaaq la-aan xaraka la-aantay ka wadaa isna wuxuu u qaatay deganidaasi inuu yahay inuu raystay marka iyadu xeelad bay ahayd ay u samaynayso ninkeeda u samaynayso ay ku sabirsiinayso faqarabat ilayhi alcashaa'a cashay u soo dhowsa cashay soo hordhigtay fatacashaa waa casheeyey uma asaaba minha iyaduna way isu qurqursay isu hagaajisay oo oh, markaas ayuu muxuu ahaa iyadiina muxuuha uu u galmooday falamaa faraga markuu arrintiisii dhammaystaybay qaalad waxay tidhi waaru sabiya canuga astura canugii waa dhintay asturay ku tii marku markaa markii amayna ahayna kolkii aroortii salaadda usii baxayay yay arrintaa u sheegtay arrintaasuna waxay ahayd arrin carabta caadadeeda ceeb ku aho qof mayd guriga uu u yaallo inuu haween xaggooda aado way la xumayd dhaqan bay la ahayd arrintaasuu marka ka cadhooday falamaa asbaxa abuu طalxata radia allahu canhu markuu abuu طalxa waa berisay buu ataa rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alle buu u yimid faakbarahu wuu u warramay isagoo iyadii dacweynaya faqaala markaasu wuxuu ku yidhi nebigu sala اllau alay slam carastum leyla caawa ma aroosteen ma is aroosteen yani ma is aragteen qaala nacam qaala markaasuu nebiguna yidhi sala اllau alay wasalam allaahuma baarik lahuma alla u barakee yani xalay wixii ay sameeyeen alla u barakee fawaladat gulaaman wiil bay dhashay cabdullaahi bnu abi talxa loo bixiyey faqaala lii abu طalxa abu طalxa wuxuu yidhi ixmilhu qaad xataa taأtiya bihi الnabiya salى الlahu عalيyh wali wasalam ilaa ad nebiga ula tagto nebigu inuu anqariyo taxniik u sameeyo ayuu rabaayo markaasuu wuxuu yihi nebiga u gee wa bacaa macahu wuxuuna ku daray bitamraatin xabada timir ayuu ku daray faqaala markaasuu nebigu sal lla alay slm markuu anas u geeyey isagoo geelii eh, zakada suntaaya buu u tegey markaasuu wuxuu yidhi amacahu shay-un eh, oo kuu eh, sheega wiilkan aabashe xale oo laygu soo daray oo yuu wuxuu yidhi wax ma la jiraa yani wax lagu loogu taxniikiyo qaala nacam tamaraatun haayo xabada timir ah ayaa la jira faأkhadaha الnabiyu salى الlahu عalيyh wali wasalam nabiga ayaa qaaday famadaqahaa waa calaliyey uma akhada min fiihi afkiisu ka soo qaado fartuu ku soo qaaday fajacalahaa fii fi الصabiyi wuxuu yeelay canuga afkiisa fiida labada fii ee isdaba taalla fiida hore waa midday xarfu jarka ahayd midda dambena waa bimacna alfam yani fii fami الصabiy canuga afkiisii buu geliyey uma xanakahu waa ugu dhanxalageeyey yani dhanxalagu xanagu u marmariyey wa samaahu cabdallah cabdullaahi buu u bixiyey wiilka habeenkii marka calool galay weeyaane u duceeyey ducadii inay wiilkaas uu helayna riwaaya soo socotaa sheegi doonta mutafaqun calayhi wa fii riwaayatin lilbukhaariyi qaala bnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna ayaa wuxuu yidhi xadiidkan kada kolkuu wariyey faqaala rajulu min alansaar nin ansaareed baa wuxuu yidhi fara'aytu tiscata awlaadin waxaan arkay sagaal wiil oo kulluhum qad qara'uu lqur'aana dhammaantood qur'aanka wada xifdiyey yani min awlaadi cabdillaahi almawluud cabdillahi bn habeenka calool gala ee dhashay wiilashiisii ah yani barakadii nebiga alay sala slam ducadiisa alla oo xalay waxay sameeyeen u barakeedii uu yidhi waa heleenoo wiil baa u dhashay markaasuu wuxuu leeyahay nin goobjoogaha kolka xadiidka la warinayay baa wuxuu yidhi waxaan arkay sagaal wiil oo wiilkii habeenka calool galay uu dhalay oo dhammaantood wada qaari'inahoo qur-aanka xifdinsan wa fii riwaayati muslim riwaaya muslim oo sii faahfaahinaysa arrintaas sida islaamtu xeelad ugu samaysay odaygu si u sabri lahaa ay ugu samaysay wuxuu yidhi maata bnun liabi طalxata min ibni min ummi sulaym waxaa dhantay wiil oo abu salaam abu طalxa uu dhalay oo abu طalxa alansaarina magaciisa waxaa la dhihi jiray zayd ibnu sahl baa la dhihi jiray radia allahu canhu oo umu sulaym uu ka dhalay anas hooyadiia ayaa dhintay faqaalat liahlihaa ciddeedii bay waxay ku tidhi laa tuxadiثuu abaa طalxata bibnihi xataa akuuna ana uxadiثuhu yaanu qof ha uga warramin abu طalxa wiilkiisa geeridiisa ha u sheegina ilaan aan uga sheego anaa si xeelada oo ku sabra ugu sheegaye qofuuna ha u sheegin siday u jeclaabay awgeydo fa jaaءa waa yimid faqarabat ilayhi cashaa'an cashay soo hardhigtay faakala waa cunay washariba waa cabay uma tasanacat lahu way isu hagaajisay axsana maa kaanat tasanacu qabla dalika siday hadda ka hor isu hagaajintay ninkeeda isugu hagaajintahay sida u fiicnayd yay isugu hagaajisay fawaqaca bihaa waa u galmooday falamaa ra'ad markay aragtay annahu qad shabica inuu dhergay wa asaaba minhaa iyadii xaggeediina marka uu uu u galmooday iyo qaalad waxay tihi yaa abaa alxa abuu alxow ara'ayta bal ka warran low anna qowman acaaruu caariyatahum ahla beytin fatalabuu caariyatahum halahum an yamnacuuhum hadday cidhi cid alaabteeda ay caariyeeyaan oo caariyadii ay ka dalbaan oo alaabtii aan idin caariyeynin noo soo celiya ay yidhaaheen ma heli karaan inay u diidaan oo yidhahan idin siin mayno qaala laa maya buu yidhi ma heli karaan waa inay isku soo celiyaan faqaalad markaas waxay tidhi faxtasib ibnaka wiilkaagii hor alla geyso marka wiilkaagii caariyu ahaa alla nasiiyey allihii baana qaatae e sabir qaala faqadiba waa carooday abu alxa abu alxa uu ka caroodayna waxaa weeyaan qarintii ay ka qarisay ee ay janaabada gelisay isagoo mayd ugu yaallo isagoo caadadii carabta taxraacaya uma qaala markaasu wuxuu yidhi taragtini waad idaysay xataa idaa taladaktu markaan iswasakheeyey yani janaabada aan galay buu ka wadaa uma akbirtinii bibni markaasaad wiilkayga iga warramaysaa faاnطalaqa waa baxay xataa ataa rasuula اllahi salى اllahu alيه wali slm rasuulka alla uga yimid faأkhbarahu bima kaana wixii dhacay buu uga warramay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wali slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi allahuma baarik baaraka allahu fii laylatikuma caawadiinii waxay aada samayseen allaha idiin barakeeyo ayuu ku yidhi marka abu talxa wuxuu uga warramayaa nebiga sal اlه alay sl nebigana uu weydiiyey wixii xalay dhex maray isaga iyo islaamtiisa arrinta sidaas oo kale oho qofku labada qof ee zawjeenkiiyo uu ka warramo wixii dhex maray labadooda uu dhex maray uu ka warramo guud ahaan iyadu mamnuuc ma aha laakiin in tafaasiil lasii dhex galo oo wixii la isweydaarsaday eraye iyo ficilkii meesha ka dhacay iyo si tafaasiil ah loo dhex galo taasa iyadu xaaraama ah, laakiin inuu dareensiin iyo guudmar iyo waxyaala sidaas oo kale ah sida tantada oo kale xalay markan wuxuu leeyahay way islaantii saasay gasho janaaba igu rido yani xalay isagiyo islaantiisina is arkeen buu ka warramay laakiin ma sii tafsiilinayo qaala markaas wuxuu yidhi faxamalad way uuraysatay qaala anasna wuxuu yidhi wa kaana rasuulu llahi sala lla alay slm wiilkii dambe marka siduu ku uurgalay waa la sheegay siduu ku dhashayba iyaduna sidii la yaab lahoo qariiba ahaydoo tiibu haddana ka warramayaayo wuxuu uhi kaana rasuulu llahi sala alla alay slam fii safarin rasuulka alla safar buu ku jiray wahiya macahu iyaduna ay la jirto iyadoo uur leh ayay safarka kula jirta safarkaasuna qaswatu xunayn ibnu filaya wa kaana rasuulu llahi sal ly slm rasuulka allana wuxuu ahaa idaa ata almadiinata min safarin kolkuu madiina yimaado ee safar uu ka soo galo laa yatruquhaa turuuqan ma aanu u soo habeengeli jirin habeen imaatinkaa duruuq la yidhaahaa taariq guuran ninkaan innaga ku magacoono oo kale waa ka carabtu taariq ay yidhaahaan allana uu leeyahay wasamaa'i wataariq marka wixii habeenkii socda habeenkii guura ayaa duruuq habeen guuritaankaasa lagu magacaaba marka habeennimo ma soo geli jirin waa kan xadiidkii kacb ibni maalik ee dheeraana ku soo maray inuu maalinnimo oo barqa a soo geli jiray raggana inuu u diidi jiray inay haweenka habeennimo loo yimaado iyagoo laga maqnaa meel dheer laga maqnaa ilaa isdiyaariyaan oo ishagaajiyaan fadanow min almadiina madiinay usoo dhowaadeen fadarabaha almakhaadu fooshii baa qabatay faاxtabasa calayha waxaa ku hadhay abu alxa abu alxa ku hadhay oo jeyshkii nabiga alayh salatu slam ka hadhay o islaamtii foolanaysay ku hadhay waاnطalaqa rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali slm rasuulka alle iyo dadkiina waa socdeen qaala anas baa wuxu uhi yaquulu abu طalxa abu talxa wuxuu dhahayey inaka taclamu yaa rabbi rabbi abu talxa marka ka xumaaday rasuulka sala allahu alيyh wali wasalam oo uu ka hadhay waana qasbna ay ku tahay taasuu marka ka ishtakoonayaa allana markaas uu u xallinayaa innaka la taclamu yaa rabbi adigu waad og tahay rabbi ow annahu yucjibunii inuu iska jeclaysiinayo oo aan jeclaho ila fiican yahay an akhruja maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wslam idaa kharaj rasuulka alle markuu baxo inaan la baxo wa adkula macahu idaa dakal markuu soo noqdo soo galana aan la jiro oon la soo galo inaan jeclahay rabbiyo waad ogtahay waqad ixtubistu bimaa taraa waxaana la igu xabaasay waxaan arkayso isla markiiba marka islaantii fooshii sii daysay kolkuu hadalkaa yidhi islaantii fooshii sii daysay taquul umu sulaym baa waxay dhahday marka yaa abaa طalxa maa ajidu aladii kuntu ajidu inطaliq wix xanuunkii hayay hortii hore waa iga baaba-e waxaan hortii hore dareemaya ima hayee ina bici na wadi faاnطalaqnaa waan soconnay wadarabaha almakhaadu fooshii baa qabatay xiina qadimaa markay madiine soo galeen fawaladad gulaaman wiil bay dhashay sidaas marka wiilkaasuna ku dhashay isagoo jihaad laga soo noqday muxuha buu dhashay wiilkaas faqaalat lii ummii hooyadii umu sulaym baa waxay tidhi yaa anas anas ow laa yurdichu axadun xataa taqdiwa bihi calaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi waali wasalam qofna yaanu naas siinin ilaa aada rasuulka alla sala alla alay slm kagala jarmaado oo rasuulka dhuuftiisa wuxuu ku anqariya ugu horeeyo falamaa asbaxa markuu waa beriistay baa ixtamaltuhu aan qaaday faاnطalaqtu bihi ilaa rasuuli اllahi salى allahu alayh waali wasalam rasuulka alla ayaan la aaday oo aan u geeyo marka aan qariyey wadakara tamaama alxadiid xadiidka dhammaystirkiisii ayuu sheegay oo marka xadiidka intii qaarkiina waa kaan soo marray inuu waxla ma muwadaa uu yahay oo markaasu nabiga alayh isalaatu wasalaam uu aan qariyey oo ugu taxriigii ugu sameeyey markaasu wiilkiiba malafsanayay oo markaasu nabigana alayh isalaatu wasalaam ku maadsaday oo yidhi ansaar jacaylkeeda timir ay jeceshahay feeriya wiilkii yaraa caawa dhashay kolokata wuu uu timirtiisa u dhadhansanayo u macaansanaya وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاaل laysa الشhديد bالسرعة ma aha xoog badanuhu legdin badanaha ma aha suraca waa min الsarc sarciguna waa legadka legdinta weeyaan yani ma aha qofka legdinta badan ee qof walbaba legdian dhinaciisa dhulka la dhigin ma aha qofka xooga badano inama shadiidu aladii yamliku nafsahu cinda algadab xoog badanuhu waxa weeyaan qofka naftiisa hanta ee naftiisa ka adkaan kara markuu caroodo kaas weeyaan ka naftiisa ka adag yaa ah xoog badane ka dadka ka adag ma aha xoog badane yani kana kaga haboon in xoog badana lagu magacaabo muttafaqun calayhi waana soo noqon doonaa xadiidka lix boqol afartan iyo toddoba ayuu ku imaan doonaa in sha allah wasuracatu bidami saadi wa fatxi ra suraca la yidhaaha calaa wasni fucala waa amhilat lmubaalaغay ka mid tahay wa asluhu cinda alcarabi man yasracu nnaasa katiira ninka dadka aada u legda kaasaa la yidhaahaa wa can sulayman bni surada radia allahu canhu qaala kuntu jaalisan maca annabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam nebiga alle ayaan la soco la fadhiyey agtiisaan fadhiyey wa rajulaani yastabaani isagoo laba nin ay iscaayayaan isku caraatamayaan wa axaduhumaa midkood qad ixmara wajhu wejgiisu uu guduutay waintafakad ay dibbirtay oo foodhacday awdaajuhu ee muxuu ahaayey wadajaynkiisuna xowlalmariidyadiisu wadajayn waxaa la yidhaahaa labadaa xidhid ee hunguriga labada hareerood ka kala ah ee aada iyo aada marka u garaaca ee dhiiga badan leh kuwaasaa la yidhaahaa midba aada u carcisnaayo wejigiisii doorsoomay oo xididadiis iyo dhiiggiisu aada u karay fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi innii la aclamu kalimatan anugu waxaan garanayaa eray oo low qaalahaa hadduu dhihi lahaa ladahaba canhu maa yajid uu ka baabi'i lahaa waxa kale uu helaya caraday ka baabika baabi'i lahay marka sabirka waxa weeyaan waxyaala lagu kasbada baa jiri kara marka kan waa sabirka kolka la cadhoodo xadiidkan xadiidkii horeba waxay ku saabsan yihiin sabirka marka la cadhoodo nafta la celiyaha la sabro shahwatulgadab laga adkaado taasay ku saabsan yihiin marka waxyaala waxaa jira cadhada la iskaga baabi'iyo baa jira markay qofka cadhadu qabato oo ay ka mid tahay halkan soo socda ee cawdubillaysiga ah iyo isaga oo biyo laysku shubay iyo isaga oo sida horta hore ah iska bedelay iyo waxyaala sidaasa low qaala acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim hadduu dhihi lahaa acuudu billahi min الshayطaani الrajiim dahaba minhu maa yajid waxa uu helayahay waa ka tegi lahaa ile shayطaan baa kicinaya hurinaya marka shayطaankana dikriga alla lagaga cararaa shayطaanka marka waa ka carari lahaayo oo cadhadii waa ka bi'i lahayd faqaaluu lahu markaasay ku yidhaha ninkii baa nin baa u taga oo ku yidhi ina الnabiya slى اllahu عalayh waalih waslama qaal tacawad biاllahi min الshayطaani الrajiim ka cudubillayso alla ka magan gal shayطaanka rajiimka ah muttafaqun caleyh marka ma aanu yeelin aad buu u cadhaysnay wuxu uhi ma inaan waa lahay baad moodaysa miyaan waa lahay markaad leedihin acuudu billahi dheh ma waali anigu caraa aad u haysay marka ninkaas mutafaqun caleyh wa can mucaadi bni anasin radia allahu canhu mucaadi bni anas aljuhani radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaala man kalama gaydan qofkii qariya cadho oo cadhada isku celiya wa huwa qaadirun isna uu karaayo calaa an yunfidahu inuu fuliyo oo qofka uu cadhaysan yahay uu ku dunto oo waxa uu muxuu ahay la maagan yahay uu ku sameeyo isceliyo marka naftiisa ka adkaada tabarla u geysa ma aha oo hadduu tabar hayo wax walbaba samayn lahaa kaas ma aha waa isagoo awood leh oo ka argoosan kara haddana naftiisa ka adkaada u isceliya dacaahu allahu subxaanahu wa tacaala allah wuxuu ugu yeedha calaa ru-uusi alkhalaa'iq dadka dhexdooda ayuu allah uga yeedha yowma alqiyaama xataa yukhayirahu ilaa uu ka doorgeliyo min alxuuri اlciini haweenka jannada ee xuuricinta la yidhaaho maashaa intu doono xuurilcinta intaa doonto ka qaado lagu dhaho ka doordooro aduu ka xulxulo marka alxuur waa jamcu xawraa xawraana marka waxaa weeye min alxawar ayaa laga keena xawarku waa caddaanta alciinna waa jamcu caynaa caynaana marka waxaa la yidhaha midda indhaha waaweyn ayaa la yidhaahaa yani haweenka cadcada indhaha waaweyn oo qurquraxda badan ee jannada ayaa la dhahaya ka xulo rawaahu abu daawuuda wtirmidiyu wa qaala xadiidun xasan abu daawuud magaciisa waxaa la yidhaahaa sulaymaan ibn alashcaf asijistaani radia allahu canhu tirmidina waa kan hadda ka soo mara waxaa la yidhaahaa abu ciisa moxamed ibni ciisa bni sawra ayaa la yidhaahaa marka labadaas ayaa wariyey waana xasan buu yidhi abu tirmidi ayaa yidhi waa xasan xadiidka waana sidaa uu sheegay oo xadiidku xasan weeyaanoo sheikhu اlalbani waa ku raacay oo wuxuu xasan kaga dhigay fii kitaabihi صaxiix اljaamic الصaغيir wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula qaala lلnabiyi salى اllahu alayh wali wslam nin baa nebiga ku yidhi salى اllahu alayh wali wasalam awsinii ila dardaara qaala markaasuu wuxuu yidhi laa taqdb ha cadhoonin faraddada miraaran wuu ku celceliyay dhowr goor oo mid walba uu dhahaya ila dardaaran oo waxay far qaala isna wuxuu dhahaya laa taqdab ha cadhoonin ha taas wakic waay nebigu sal allau alayh wasalam marka ha caroonin marka uu leeyahay cadhadu asalkeeda iska keenideedu mid khiyaar ku dhisan ma aha oo qofku inaanu carooninbaba waxay laga cadhoonaya markii lagu sameeyo ma suuroobi karayso ilaa qof uun alla u naxariisto aada xaliim u ah mooyaane laakiin inuu isceliyaa buu qofku heli karaa taas weeyaan midda uu fari karo yani wuxuu leeyahy markaad carooto cadhadaada ha fulinin rawaahu lbukhaariy bukhaari ayaa wariyey oo waana soo noqon doonaa raqam sito miya tisca wa halaaثiin ayuu kusoo noqon doonaa ayb <clears throat> marka waxaa weeyaan saddexdan tada xadiid mise ah, saddexdan xadiid eh, afar afartan xadiid ee isku xigay dhammaantood waxay ku saabsan yihiin in kolka qofka uu caroodo naftiisa uu celiyo oo sabro oo carada u iska baabi'iyo iyo ku saabsan yihin wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi walihi wasalam maa yazaalu اlbalaaءu biاlmu'mini wاlmu'mina kama zuulayo kama zuulayso balaayada iyo dhibaatadu ninka mu'minkii iyo naagta mu'minadda ah fii nafsihi xagga naftiisa jirhkiisa iyo inay ugu dhacdo wa waladihi iyo ilmihiisa wa maalihi iyo xoolihiisa xataa yalqa allaha tacaala ilaa uu alle kala kulmo wamaa calayhi khaii'a isagoo wax dembi aan lahayn oo dembigii dhan musiibooyinka ku dhacayay ay ka baabi'iyeen qandho qabanaysa jiro qabanaysa calooshoo xanuunaysa ilig xanuunayo madaxa laga qabanayo wax sidaasa ilmaha wax ka noqonaya maalkoo wax ka noqonaya sida sidaas ugu socoto oo mid waliba sidaas markuu soo maro dembiga loogaga ridaayo ayuu qiyaamaha imaanaya isagoo dembiba aan lahayn oo dembiga laga maydhay rawahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan sheekh alalbani waa ku saxiixiyey fi saxiix aljaamic الصaغيir wa silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa وعn iبn cabaasin radي allahu canهuma qaal qadima cuyaynaة bnu xisnin waxaa yimid madiine yimid ninka la yidhaha cuyaynaة bnu xisnin alfazari oo hadda ka horna aan soo maray inuu nimankii madaxda reerbaadiyaha ahaa ee nebigu sal ly slm qanayntii xunayn uu aad wax uga siiyey ka mid ahaa oo nin reerbaadiya oo qallafsan ahaa oo nebiguna sala allahu alay slam uu ku magacaabi jiray alaxmaq almutac uu ku magacaabi jiray ninkaasaa madiine yimid waqtigii cumar ibn khadaab radia allahu canhu amiiru lmu'miniin ahaa ayuu madiine yimid fa nazala wuxuu kusoo degay cala bni akhiihi wiilkii walaalkii uu dhalay ee la dhihi jiray alxuru bnu qays ayuu kusoo degay wa kaana ninkaas xur ibna qayse adeerka loo yahayna wuxuu ahaa min annafari jamaacadii buu ka mid ahaa aladiina yudniihim cumaru radia allahu canhu uu cumar soo dhoweyn jiray majliskiisa la fadhiisan jiray ahlu shuurahiisa ahe uu la tashan jiray ayuu ka mid ahaa wa kaana alquraa'u dadka qaari-iinta ahna waxayna ahaayeen asxaaba majlisi cumara radi allahu canhu wa mushaawaratihi majliska cumar ragga jooga ee u imaanaya ee la fadhiya ee uu la tashanaya iyaga ahaan jiray kuhuulan kaanuu waayeella ha ahaadeen ow shubbaanan ama dhallinyaro ha ahaadeene marka dadka culamada abuu soo dhaweyn jiray ee waxgaradka ahee ahlucilmiga abuu soo dhoweyn jiray cumar radi allahu canhu oo la taliyaashiisa ahaan jiray kuwa jaahiliinta waxba aan garanaynin iyo ma aanu soo dhoweyn jirin fa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi uyanatu cuyeynatu bnu xasan baa ku yidhi libni akhiihi wiilkii odeerka u ahaa ee alxur bni qas buu ku yidhi yabna akhii war adeer laka wajhun cinda hada alamiir ninkan amiirkan kada cumar buu sheegayaayo weji baad ku leedahay oo waa ku xurmeeya waa ku soo dhaweeya fasta'din lii calayhi iiga idan dalab inaan u imaadaan rabaaye iigeeyo idan iisoo weydii fastaadana waa u idan dalbay faadina lahu cumaru radia allahu canhu cumarna waa u idnay falamaa dakala markuu soo galay buu qaala wuxuu yidhi hiya bna alkhaaab haye ina khaaabo bal waran fa wallaahi maa tucطiina aljazla wax weyn nama siisid walaa taxkumu fiina bilcadli cadaalana naguma xukuntid faqadiba cumaru radia allahu canhu cumar waa cadhooday caybuu kala daalay mooyaane marka wax uu danuu sheegtay iyo waxba muu jiro iyo wax la talis oo la yimid iyo waa ku caraatamay marka cumarna wuxuu ahaa amiiru lmu'miniin baa khilaafadii buu hayey muslimiinta oo hayay marka khilaafaduna waa masab caaliya weeyaanoo in xushmadiisa la ilaaliyo loo baahan yahay markaasuu cumar sidaas uga carooday xataa hama an yuuqica bihi ilaa uu kaga hamiyey inuu ciqaab ku dejiyo faqaala lahu lxur alxur bna qays baa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin in allaha tacaala qaala linabiyihi sala allahu alayhi waali wasalam alla wuxuu ku yidhi nebigiisi khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin afri qaado oo khayrkana waxfar oo dadka mxuha makasta ana ee jaahiliinta ana iskaga jeeso ha ka ficil qaadanin saasuu alla nebigiisa ku yidhi wa hada min aljaahiliin waina hada min aljaahiliin kana jaahiliintu kamid yahay marka kan waxba ha u cadhan waxba hadalkiisa kasoo qaadin dadkii alla uu yidhi iska dhaaf nebiga ku yidhi buu ka mid yahay wallahi ibn cabaas baa mar kale allaan ku dhaartay maa jaawazahaa cumar cumar ma aanu dhaafin aayadda ma aanu gudbin xiina talaaha markuu ku aqriyey bas isagoo aada u carooday kolkuu caroodana nin aada u caro kulul buu ahaayoo muxuu ahaay isagoo aada u karkarayo aada u cadhaysan buu aayaddan markuu ku aqriyey ku waaniyey isla markiiba qaboobay aayaddiiba ku waana qaatay marka waxyaalaha cadhada la iskaga bixiyo yaa ka mid ah ee qur-aanka in qofka la xusuusiyo dadka la joogaayo ay xusuusiyaan ama isaga uu xusuusto aayadaha iyo arrimaha kusoo saabsan iyo uu aqriyo wa kaana wuxuuna ahaa cumaru radia allahu canhu waqaafan cinda kitaabi illahi tacaala kitaabka alla kii ku joogsada ee dhaafin ee markii loo soo qabto ee loo soo deliishado ku joogsada buu ahaa bimujarad aayaddaa lagu kor aqriyey oo la xusuusiyey buu khalaas ku qaboobay radia allahu canhu rawahu lbukhaari isna wuu soo noqon doonaa raqam hulhumiya sabca wa hamsiin ayuu kusoo noqon doonaa وعن بن مسعود رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم قاaل إنها ستكون بعdي أثرة وأmuر تkrهuنها إنها qisadu waxay tahay saتkuunu inay jiri doonto baعdi aniga dabadeed أharatun eex iyo umuurun tunkiruunhaa arrimo aad la yaabtaan ood qoonsataan ayaa dhici doona oo dadka madaxdiina ka dhici doona inayna xuquuqdii allah aydaan idiin ogolaanin oo qaraabadooda iyo dadkooda iyo ahalkooda iyo ula axdaar iyo naftooda iyo yaa dhici doonta qaaluu markaasay odheen yaa rasuula allahi famaa taamuruna maxaad faraysaa qaala markaasu wuxuu yidhi tu'adduuna alxaqa aladii calaykum waad gudanaysaan inaad gudataan baan idin farayaa xaqa ay idinku leeyihiin idinkor saaran oo taacada iyo nasiixada iyo waxay idinku leeyihiin waxay dan muslimiinta waay qabanayaan aada la qabataan oo ay aydan dhihin iyaguba xaqa iyaga nama siiyaan annaguna marka waan jaxaabinaynaayo waxba uma la shaqayn mayno hadhihina xaqiina iy idinku guta tas'aluuna allaha aladii lakum xaqa aad leedihiinna allaad weydiisanaysaan alla inuu xaqiina idinka siiyana weydiista idinkuna marka xaqiina ka soo baxa marka labadaa xaq waa inaan la isku xidhin waajib baa saaran dadka madaxda oo dadkan ay madaxda u yihiin muslimiinta ah ka saaran xuquuqna muxuu ahaayey waa ku leeyihiin laba marka xuquuq mutabaadala ah lagu leeyahy marka hadday kuwan xaqoodii kasoo bixi waayaan in la isku xidho anaguna xaqoodii uma ogolin la yidhaaha ma aha wax alla wixii noocaas oo kale ahee xuquuq mutabaadala ah isku lehina sida oo kale weeyaan ninka iyo naagtiisa ilmaha iyo waalidkiisa ilmaha waalidka hadduuna ilmihiisi kolkuu yaraa aanu soo koranin oo u dayacay oo aanu xaqiisa kasoo bixin markuu weynaadee nin noqda isagana uu shaqaysto oo odaygiina uu marka uu hawlgabay inuu yidhaha isbaka warkaan yaraaba ituuray aniguna odaygan ha iisoo dhaweynin waxba siin maaye ma aha haweenayduna sidoo kale wey ninkeeda hadduu aqiisa xaqeyda ilaalin waayo ina iyaduna xaqiisa ilaalin weyda ma iyadu marka qof waliba xaqiisa hortaa ka soo baxo xadiidkana waa muttafaq calayhi wuxuuna ku iman doonaa raqam sitmiya wa sabciin wاlaharaةu اlinfiraadu bshay can man lahu fiihi xaq ahara iyo isti'haar labadaba waxaa la yidhaahaa xaqi mushtaraga ahaa oo qofku isagu iska qaato oo dadkii kale xaqa kulaha aanu wax ka siinin iihaar baa isagu jiro oo cabsigiisa ah oo waa inuu qofku xaqii uu wax ku lahaa isagu uu ka tanaasulo oo dadkaa kale ee uu ka horraysiiyo isaga iska horraysiiye kaasaa la yidhaha وعn أbي yaحyى usayd بn xudayr radي allahu canhu ana rajula min alanصaari qaal nin ansaareed baa wuxuu yidhi ya rasuula allah alaa tastacmilunii kama istacmalta fulana miyaadan ishaqaalaynaynin sidaad hebel u shaqaalaysay caamil waxaa lagu magacaabi jiray qofka xaakimka ee meel shaqo u madax ka noqda loo dhiibay baa la dhihi jiray marka madax miyaadan iga dhigaynin oo shaqo aadan ii dhibaynin sidaad hebel ba ad ugu dhiibtay hebelkaasna waxaa la sheegana camr bn alcaas inuu ahaa faqaala markaasu wuxuu yidhi inakum satalqawna bacdii ahara idinku waxaad la kulmi doontaan ansaari ansaar buu la hadlayaa aniga dabaday eex baad la kulmi doontaan fasbiruu iska sabraa xataa talqawna cala alxawd ilaa aad xawdka igagala kulantaan iska sabra iska dulqaata muttafaqun caleyh xadiidkan kada waxaad moodaan ninkan kada hadalkiisa iyo jawaabka nabiga aleyh isalaatu wasalaam inayna isku toosnayn waana isku toosanayn sida runtaa liannu ninkan kadu waa cid sheeganayaayo hadalkiisa waxaa ka muuqata in laga eexday in laga eexday inuu tabanayo markaasa nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu xusuusinaya wuxuu yidhi hadda eexi ma jirte aniga dabaday waxaa jiri doonta eex baa dhici doonta oo waa laydinka eexan doonaa oo xuquuqdiina laydiin ogolaan maayo nimanka qureysheeda madaxda noqon doona waa laydinka eexan doonaane iska sabra ilaa aada qiyaamaha xawdkayga igala kulantaan marka siday isu siday isu waafaqsan yihiin labada hadalna waxaa weeyaan ninkankaad uu buu tabanayaayo hebelba shaqaa la siiyey ana laima dhiibin buu leeyahay marka in laga eexday buu tabanaya markaasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam ku leeyahay eexi ma jirta hadda ee laakiin waa jiri doontaa hadda ninkaa shaqada aan u dhiibay inuu ugu munaasabsan yahay daraaddeed baan ugu dhiibay mooyaane isaga uula eexday ma aha laakiin eexi waa dhici doontaa waqtigeeda marka la gaadho kolkaasun waxba ha eed sheeganin oo hays xumaynine iska sabra aakharaad abaalgudkeeda helaysaanid وأسayd بضم الhمزة وxudayr bxاءin مهmلة مضmومة x aan dhibic lahayn oo godan iyo وضاadin معجamaة مفتوحة xudayr weeyaan labadaba waa صiغة تصغير والله أعلم وعن أbي إبراهيم marka xadiidkan haddaan soo dhaafnayo iyo xadiidkii iبن mascuud ee ka horreeyey labadaba waxay ku saabsan yihiin dadka maxkuumiinta ahee la xukumo inay dhibaatada ku dhacaysa iyo cadaalada darida ay kula kacayaan xukaantooda ay kula kacayaan inay isaga sabraana u dulqaataan oyna waxba aanay ku kicin liannu iyaga hadday ku kacaan dhibaato ka fara badan baas ayaa dhacaysa oo halaag daran iyo balaaya ka dhacaysa kii ka horreeyey cumarna marka wuxuu ku saabsanaa isaguna dadka madaxda uhu adab darrada kaga imaanaysa dadka muxuu ahaay caqli darra ay ugeynayso iyo jaahilnimo iyo badannimo ay u geynayso inay u dulqaataan kii isagu aqal iska yeelyeel isagoo wax garanayo oo ilbaxa isagu isaga yeelyeelaya kaasu in la adbiyaaba mudanaya laakiin qofka jaahilnima ay ka keentay sidii ninkii cuyaana ibni xusn oo kale isagoo waa in laysaga dulqaato wacan abi ibraahima cabdillaahi bni abi awfa almusaniyi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allau alay wasalam fii bacdi ayaamihi maalmihiisa yani dagaaladiisa midood allatii laqiya fiiha alcaduw ee cadhiga uu la kulmay intadara sugay dagaalka bilowgiisii buu dib u dhigay xataa idaa maalat ishamsu markay qoraxdu zuushay ee qalloocatay ee xagga galbeedka u badatay duhurka uu galay buu qaama fiihim isdhex taagay dadkii isdhex taagay oo uu guubaabinaya intuuna dagaalka bilaabin buu duca iyo guubaabin isku darayaa fa qaala markaasu wuxuu yidhi yaa ayuha annaas wardadiiahow laa tatamanaw liqaa'a alcaduw ha jeclaysanina cadowga la kulankiisa oo intaydan weli iska hor imaanin waxba fudfudayd iyo firiqfiriq iyo hala imaanin oo allo ayaan badana maanta ayaa muxuahay eh, haddaan isheli iyo maanta haddaan eh, iska hor nimaadna ina waxaan ku dhigo waa la arki lahay waxyaala sidaas oo kale iska ilaaliya was'alu allaha alcaafiya allana weydiista balaaya la-aan alla balaaya la-aan weydiista balaayada ha jeclaysanina haddaed caliga kulantaan waxaad noqonaysaan isma garanaysaan faidaa idaa laqiitumuuhum markaad la kulantaan fasbiruu markaasoo sabra waclamuu ogaada ana aljannata taxta dilaali suyuuf jannadu inay ku hoos jirto seefaha harhkooda ay ku hoos jirto taan ogaada sabra marka kanna wuxuu ku saabsan yahay dagaalka dhibaatadiisa in lagu sabro laakiin horta hore intaan weli dagaalka aanu dhicin waa inaan waxba la jeclaysanin cadowga la kulankiisa iyo dagaal inuu dhacayaa la jeclaysanin laakiin kolka arrinta ku qabsato nin raga had noqoto uma qaala nabiyu sala alla alay slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi allahuma munazil alkitaab hadlow midkii kitaabka soo dejiyayow wa mujri asaxaaba daruuraha allaha socodsiiyow wa haazima alaxzaab colalka midka jebiyow ihzimhum allow jebi wansurnaa calayhim naga taageer muttafaqun caleyhi wabillahi towfiiq marka waxaa way xadiidkankadu aadaabta dagaalka aadaabta dagaalka saddex shay oo ka mid ah ayuu kulansaday midda hore waxaa weeyaan waqtiga dagaalka la bilaabayo in lagu hagaajiyo awqaat lkhayr awqaadda samada albaabadeeda ay furan yihiin ee waqtiga cibaadada ah in lagu hagaajiyo midda ee muslimiinta ay cibaadaysanayaan ay ducaynayaan ay u ducaynayaan mujaahidiintooda u ducaynayaan midda kalena waxaa weeyaan in jeyshka la guubaabiyo marka dagaalku intaanu bilaabin oo la dhiirigeliyo oo loo khudbeeyo oo madaxdooda iyo culamadii la socotay iyo khudbeeyaan waxaa jiri jiray marka dad waacidiin ahoo jeyshka inay xamaas geliyaan oo dhiiri geliyaan kolka dagaalada la galay iyo ula socon jiray baa jira midda kale ee saddexaadna waxaa weeyaan in la duceeyo kolku dagaalka uu bilaabanayo lawqaat lijaaba ayay ka mid tahay waqtiyaalka ducada aan la radin bay ka mid tahay xadiidkuna waa muttafaq calayhi isna wuxuu kusoo noqon doonaa raqam alf wa hulamiya arbaca wa cishriin baab sidqi runta run sheegidda qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin aayaddaasuna waa tan soo marray sababkay kusoo degtay iyo aan kusoo marray xadiidkii kacb bni malik radi allahu canhu ee dheeraa baan kusoo marray marka allena wuxuu leeyahay dadkiina mu'miniinta oo alle ka baqo oo dadka runlowyaasha ah jira yani runta sheega oo ka mid noqda wa qaala tacaala wasaadiqiina wasaadiqaat dad uu ammaanayay alle subxaana wa tacala in almuslimiina walmuslimaati walmu'miniina walmu'minaat uu goorti dambena aayadda dhammaadkeedana ku sheegay ajriga iyo wanaagga u diyaariyey iyo wuxuu ku soo daray dadka ragga runta sheega iyo naagaha runta sheega marka awsaaftii uu alle ku ammaanayay dadka mu'miniinta ah ayay runtu ka mid tahay ee ay ku mudanayaan ajriga weyn wa qaala tacaala falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum hadday alle run u sheegi lahaayeen oo waxay ugu ballan qaadeen ay ka dhabayn lahaayeen ayaa u fiicnaan lahayd marka runta waxyaalaheeda anwaacdeeda ay ka mid tahay wixii qofku ku ballanqaaday oo uu fuliyo وأma الأxaadiiثu fالأwl can ibni mascuudi radia allahu canhu عn النabiyi sal allahu عlيه wali وsلم qaal ina الصidqa yahdi ila الbir runtu waxay qofka u hogaamisaa biri biriguna waa kelima shaamil oo khayr oo dhan inuu qof khayrla ah uu noqdo ayay runtu u keentaa wa ina albira yahdi ila aljanna baaxinimadii iyo khayr falidda iyo ixsaankuna wanaag falidduna waxay qofka u hogaamisaa inuu gaadhsiisaa janna inuu galo marka sidaas macnaheed wuxuu noqonayaa inay runtu jannada sabab u noqoto leanna shaygii jannada sabab ahba iyaduna sabab u noqonaysaa wa ina arajula la yasduq ninbaa run sheega xataa yugta runta wanaag iyo goor ku dadaalaya beenta iska ilaalinaya xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa ilaa alla agtiisa lagaga qoro runlow marka runtu waxay ka mid tahay waxyaalaha la kasban karo ayay ka mid tahay oo horta hore qofku uu ku dadaalayo oo uu iska doondoonayo horta mana tabcibay u noqonaysaayo been sheegba aanu aqoonayn kolkaas alla agtiisana runlow lagu qoraya wa ina alkadiba yahdi ila alfujuur beentuna waxay qofka ku hanuunisaa oo gaarsiisaa oo u hogaamisaa faasiqnimo faasiq inuu noqdo waina alfujuura yahdi ila annaar faasiqnimaduna waxay qofka ku hanuunsa ku hogaamisaa ee gaadhsiisaa naargalid waina arajula layakdib ninbaa been sheega xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ilaa alla agtiisa beenta uu ku dadaalaya kaftan iyo wuxuu ka galaba been buu iska sheegaya aan iska ilaalinaynin ilaa goorta dambe dabci ay u noqoto beentii oo runbaba aanu aqoonin oo beenlow alla agtiisa lagaga qoro muttafaqun calayhi waa isna wuxuu kusoo noqon doonaa raqam alf wa hamsamiya اثنين وأربعين الثاني xadيidka labaadna عن أbي محمد الحسن بن علي بن أbي طالب رضي الله عنهma qاaل xفظت min رasuuل اللahi صلى الله عليه وaله وسلم rasuulka alle waxaan ka xifdiyey dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk faإna الصدقa طمأنينة والkdiba riiba taasaan ka xifdiyey waxaa la weydiiyey ninkan alxasan bn cali bn abi طaalib radi allahu canهuma oo xafidka rasuulka ah salى اllahu alayh wali wasalam waa axadu rayxaanatay ayaa nin la dhihi jiray abulxawraa isacdi yaa weydiiye oo wuxuu yidhi rasuulka sal ly slm ad ka maqashay ma jira leanna xasan waa da'yaraa markuu rasuulku geeriyooda alayh salaatu wasalaam sideed jira meelahaasu ahaa markaasuu yihi saddex arrimood ayaan ka xifdiyay rasuulka sala allau alay wasalam oo tanu ay ka mid tahay dac ka tag maa yariibuka ku shaki iskaga tag ilaa maa laa yariibuka waxaadan shakiynaynin xaggiisa u leexo oo wixii aad shaki kaa galoo dhan ba iska daa waxaadan shaki kaa galin waxaan shaki kaa galaynin baad helaysaa waxaas hadduu yahay wax xoola ah ama wax cunto ah ama hadal ah uu yahayba wixiiba aad shakido talo waxanu muxuu yahay ma xalaalba ma xaraamba iska dhaaf wax waadix oo shakaan kaa galinaynin wax kaloo dhan iska dhaaf fa ina sidqa tuma'niina runtu waa qalbi xasilid weeyaan oo qofku markuu runta ku warramayo qalbigiisu waa degan yaho waa xasilan yahay walkadiba riiba beentuna waa shaki shaki iyo qalaq ayaa qofka muxua qalbigiisa ku jira oo marka uu warramayo hadduu qalbigiisa u fiirsado markuu beenta sheegayo qalbigiisa iyo boodbood iyo cabsi cabsi iyo waxaasaa ku jira waxay idhaahaan maxkamadaha iyo barlamaanada iyo reer galbeedka teknolojiyada aada ugu horumaray baa waxaa jira aalaad qofka markii istijawaab lagu samaynayo ee wax la weydiinayo ee ama boolis uu maraan maraya ama maxkamad ama guddi barlamaan iyo waxyaala sida xataa madaxweyneyaashooda ee waxaa la weydiinayo inuu runka sheegay iyo in kale la kala ogaanayo waxaa jira qalab faraha loo geliyo qalabkaasu marka qof wuxuu la shaqaynaya qofka maskaxdiisa iyo wadnihiisa iyagoo la shaqaynaya marka kolkii ninkaas hadduu been sheego nal gaara daarmaya kolkaasaa la garanaya marka inuu been sheegay leanna wuxuu ka qabanayaa qalbigiisa iyo jidhkiisa suu noqonaya buu ka qabanaya saasuu marka nabiga alay sala u leeyahay waxaa weeyaan kolkuu qofku run sheegayana naftiisu waa degan tahay markuu been sheegayana shaki iyo waxaa ku jira iyo mxuahay diraab ayaa gelaya xadiidkana waxaa wariya tirmidiyu wa qaala xadiidun صaxiix xadiid صaxiixa weeyaan buu yidhi waa sidaa uu sheegay oo sheekh alalbani waa saxiixiyey fi صaxiix jaamic صaغيir wa fi irwaء اlغaliil qwluhu yariibuka waxa wey huwa bifatxi lyaai wadamihaa yariibuka iyo yuriibuka labadaba waa la wey wa macnaahu macnihiisuna wuxuu yahay utruk maa tashuku fii xillihi iskaga tag wixii aad xalaalnimadiisa shakido wacdil u leexo ilaa maa laa tashuku fiihi waxaadan shakiyaynin wixii aad shakido dhan iska dhaf marka waxaa wey xadiidkan wuxuu ka yahay min jawaamici kalimihi sala allahu aleyh waali w adabada murtida ee nabiga alayh salatu salaam uu siiyey ee erey keliya uu macaani badan kusoo kulminayay buu ka yahay oo oh, warac oo dhan ayuu xadiidka kala gaaban ku uruuriyey marka qofku hadduu wax alla wuxuu shakiyo oo dhanba oo faraha ka qaado wax xalaalnimadiisa uu hubo uun keliya uu ku gaabsado warac ka maqanu ma jiro xadiidkan marka wuxuu kusoo noqonayaa raqam hamsamiya alaaa wa tisciin ahaaliu can abi sufyaan skr bni umayata skr ibn xrb ibn umaya radي allahu canhu fii xadiidihi طawiil fii qisati heraql xadiidkiisa dheer oo dherer badan oo qisadii heraqle ku saabsan yaa waxaa ka mid ahaa qaala heraql heraqli inuu yidhi kow iyo toban su-aalood heraqln marka wuxu aha boqorkii boqorkii rum buu ahaa boqorkii greega ayuu ahaa marka warqad buu u qoray nebigu sala اllau alيه wali slam warqaddii markuu u qoray nebigu sala اllau alay slam ayuu baaritaan sameeyey marka safar abu sufyaan uu ku jiro oo dhulkiisa joogay ayuu yidhi ha la igu yeedho markaasuu abu sufyaan waraystay oo koo iyo toban su-aalood buu su-aalay koo iyo tobankii su-aaloodna markuu si saxa ah ugaga wada jawaabay ayuu natiijo ka qaatay ninkaa nabinimadu sheeganaya inay runti tahay ayuu qiray marka su-aalihii baa waxaa ka mid ahaa famaadaa yaamurukum muxuu idin faraa yacni nebiga sal l slam buu ka wadaa qaala abu sufyaan abu sufyaanna wuxuu yihi radia allahu canhu kolkaa mushrik ahaa oo aada iyo aad nebigu u nacbaaba wuxuu yidhi qultu waxaan dhahay yaquul wuxuuna dhahaa ucbudu llaha waxdahu walaa tushrikuu bihi shay-a halla caabuda keligiis oo waxba ha ugu shariig yeelina watrukuu maa kaana yaqulu aabaa'ukum iskaga taga waxay aabbayaalkiin samayn jireen ay dhihi jireen oo asnaamta iyo waxyaalaha ka taga waya'murunaa bisalaati wuxuuna faraa salaad wasidqi iyo run sheegid waalcafaafi iyo dhowrsani xaraamta iyo waxyaalaha la iska ilaaliyo wasila iyo qaraaba xidhiidhin waxyaalahaasuna faraa muttafaqun caleyh marka waxyaaluhu nebiga alayh isalaatu wasalaam uu farayay baa ka mid ahayd run sheegidda الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف رضي الله عنه وهو بدري رضي الله عنه wuxuu ka mid ahaa جiهاadkii beder raggii ka qayb galay buu ka mid ahaaye أن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم قاal man sأل الlaha تaعaalى qofkii alla su-aalo weydiista الشhahaadaةa shahiidnimo shahiidnimo inuu ku dhinto qofkii alla weydiista bisidqin run run ay ka dhab tahay oo aan afka un ay ka dhihin qalbiga ay ka tahay ballagahu allahu alla wuxuu gaarhsiiyaa manaazila shuhadaa'i darajada shahiidiinta ayuu gaarhsiiyaa wain maata calaa firaashihi xataa gogoshiisa baa ku dhintay hadduuna dhimanin kole ku tahay ajri shahiidiintii baa alla siinaya waxaa weye rawaahu muslim muslim baa xadiidkan wariyey wuxuuna ku imaan doonaa raqam alf wa ulثumiya waaxid wa cishriin uu kusoo noqon doonaa mar laba alkhamisu can abi hurayraةa radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllau alيه wala rasuulka allah wuxuu yidhi gazaa nabiyu min alanbiyaai salawaatu اllahi wasalaamuhu calayhim waxaa duulay nebi ambiyadii alle ka mid ah ayaa duulay nebigaana waxaa la dhihi jiray yuushac ibnu nuun baa la dhihi jiray alayh الsalaatu wasalaam oo wuxuu ka mid ahaa wuxuu ahaa nebigii muuse ka dambeeyey muuse markuu dhintay bani israa'iil loo soo saaray ee beledkii muxuu aha muuse horta hore la faray inuu qabsado ee ay ku diideen ee tiha marka lagu xukumay ninkii goortii dambe bani israiil hogaamiyey ee qabsaday buu ahaa isaga ku qabsaday baana tontada ah nebigaasaa marka duulay fa qaala liqowmihi dadkiisiibuu wuxuu ku yidhi laa yatbacanii laa yatbacannii yaanu isoo raacin rajulun nin malaka budca imra'atin hantiyey haweenay farjigeed multay yani oo haweenay nikaaxsaday wa huwa yuriidu an yabniya biha oo rabana inuu arooso walamaa yabni biha aan welina aroosanin kaasuu yaanu isoo raacin qalbigiisu ilama jiray islaamtiisibu la jiraayo yaanu isoo raacin qof alla qofkii wax ka dambeeya oo gadaal wuxu jiidanaya o dhan buu iska reebaya intii niyo jihaadka keliya u haysa ayuu ilahay intaasoo isoo raacday walaa axadu nina yaanu soo raabin banaa soo raacin banaa buyuutan gurya dhistay lam yarfac suquufaha ama suqufaha suquufaha saqfiyaalkeedii ee muxuu ahay aan dadin oon saarin wixii lagu dadaayey walaa kaasuna marka guryihii iyo qabyada ahay waxaasoo qalbigiisu la jira walaa axadu nina yaanu soo raacin ishtaraa iibsaday hanaman ari iibsaday aw khalifaatin ama rimay iibsaday xoolo riman iibsaday wa huwa yantadiru awlaadaha isaguna sugaaya dhalmadeeda xoolihii marka u dhali lahaa gudankeediiy waxaasiiba isna qalbigiisa la jira kaana yanu isu raacin iga hadheen kolkay marka saddexdaas iska reebay oo intii saafiga ahaydee dagaalka keliya niyadooda ay ku saabsanayd oo la soo baxay faqazaa waa soo duulay fa danaa wuxuu usoo dhawaaday min alqarya tuuladii buu ku socday arixa ayuu soo kusoo dhawaaday salaata alcasri waqtiga salaada casr aw qariiban min dalika ama markaas marku dhow maalintaasuna maalin jumcadeed baa ahayd marka haddii waqtigana waa gaaban yahay haddii sabti ay gashana sabtida dagaalkii oo shaqadoo dhanba mamnuuc bay ka ahayd markaasuu wuxuu ka baqay isaga oon magaalada qabsashadeedii dhammaystirin hadday sabtida ka soo gasho inay gaaladu kolkaas diyaariyaan oo isnidaamiyaan oo dhibaato kale marka uu kala kulmo axadda marka uu dagaal galay faqaala lishamsi qoraxdii buu ku yidhi innaki ma'muuratun wa ana ma'muur adu waad amran tahay ana waa amranahay socodkana aad u socoto amar allaad ku socotaa aniguna mxaa jihaadkan kada aan wado amar allaan ku wadaa allaahumma xbisha calayna allow noo jooji faxubisad waa la joojiyey qoraxdiiba alla u joojiyey xataa fataxa allahu calayhim ilaa uu alla wafray oo ka qabsadeen fajamaca alghanaa'ima hanimooyinkii buu soo ururiyey fa jaa-ad way timid yani naar dabti buu ka wada ummadantada intii ku horeysa haniimadu umayna banaanayn ambiyooyinkii calayhim salaatu wasalaam iyo ummadahoodii hore haniimada umayna banaanayn sida axaadiid kaleba uu ku cadeeyey nebigu alayh salaatu wasalaam oo waxyaalaha uu la dheeriyaha lagaga fadilay rusushii hore ee ummadiisuna ummada hore la dheertay bay ka mid tahay in hanaaimta loo xalaaleeyey marka waxay ahaan jireen dadkii hore markay intay jihaadaan ay gaaladii jabiyaan wixii haniimada ah laysu soo uruuriyo haddaan guluul gelin yani aan waxba khiyaani ah ayna gelin dab baa alla usoo diri jiray dabkaasaa cuni jiray oo gubi jiray haddiise guluul uu galo intay ku wareegaysatabay ka noqon jirtay marka sidii bay yeeshay fa way timid naartii baa timid lita'kulahaa inay cunto haniimadaa falan tacamhaa ma ayna dhadhaminin oo ka noqotay fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi ina fiikum guluulan khiyaana ayay ku jirta waxaan loo aqbali waayey marka alla u aqbali waayo naarta alla u soo diri jiray ay uu cuni weyday khiyaana gasheen khiyaana idinku jirta falyubaayicnii min kuli qabiilati rajul qabiilo walbaba nin haygala mubaayacoodo hay gacan qaado kolka mubaayacada la samaynayna waa la is gacan jiray falaziqad waxay ku dhegtay yadu rajulin biyadihi nin gacantiba nin qabiilo mil nin qabiilo walbaba ninba iska soo saarto ninkaas hala mubaayacoodo ninka yani sidii lagu soo saaraya weeyaanoo mucjiza nebigaas alla uu siiyey weeyaano nin gacantiisaa marka gacantii nebiga ku dhegtay ka fuqi weyday fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yihi fiikum alguluulu idinku quluulku igu jira qabiiladiinna fal qabiilatuka qabiiladaada oo dhan hayla mubaayacoto hay wada gacan qaadeen falaziqad waxay ku dhegtay yadu rajulayni aw halaaa biyadihi laba nin gacantood mise saddex nin gacantood oo qabiiladii ka mid ah ayaa gacantii nebiga ku dhegtay faqaala markaasu yihi fiikum luluulu idinku uluulku idinku jira idinka way saddexdiina nin uu waxay keeneen bira'sin mihli ra'si baqarati min adahab madax oo dahab ahoo neef lo-a madaxi le eg oo kale dahab weyn oo neef lo-a madaxi le eg oo ay qarsadeen ayay keeneen fawadacahaa uu dhigay oo haniimadiibuu ku daray fa jaa-at innaaru dabkii baa yimid fa akalathaa way cuntay haniimadii bay cuntay falan taxila alhanaa'imu liaxadin qablana haniimooyinka umayna xalaal ahayn qof naga horeeyey uma axala allahu lana alghanaa'ima alla haniimooyinka noo xalaaleeyey lamaa ra'aa dacfana wacajzanaa markuu arkay daciifnimadii iyo tabaryaridayada yuu alla noogu icaaneeyo noo xalaaleeyey fa axalahaa lanaa waa noo xalaaleeyey muttafaqun calayhi marka waxaa weeyaan runta hadalka keliya ma noqotae ficilkana way noqota ficilkana way noqotaa nebigaasi wuxuu leeyahay nin sidaas iyo sidaas toon ayaanu isoo raacin kadhab ma aha marka qalbigiisa jaakankana u socdo ismale ficilkiisa qalbigiisa islahayn marka waxaa weye qof saabiq ahoo ficilkiisu uu qalbigiisa waafaqsan yahay ma qof kale ayaanu isoo raacin bu ka wada xadiidkan waa mutafaq caleyh alkhalifaatu bifatxi lkhaa lmucjamati wa kasri lam khalifaat la jamcu khalifa wa hiya lxaamil hashar riman ayaa khalifa la yidhaahaa asaadisu can abi khaalid xakim bni xizaamin radi allahu canhu xakim ibni xizaam ibni khuwaylid weeyaan alasadi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa albayicaani labada wax kala iibsadayu bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin oo mid waliba waa ka noqon karaa iibkii maa lam kala tegin meeshii ay ku kala iibsadeen ama dukaan ha ah, ahaada oo meel kale ahaada intay wada joogaanba iibkii weli ma laazimin oo qof waliba waa ka noqon karaa fa in sadaqa ilaa inay beecu khiyaar inuu noqdo mooyaane kala dooro qofkii la kala iibsaday haddii yidhaha waa kana kala dooro xagtaadina waa tan aad qaadatayna waa kana kala dooro badeecadaan doortay haddii uu yidhaha khalaas iyaduna ka noqon male haddii meeshii lagu kala tagana alaabta intuu la tago kolkuu gurigiisi geystay islaanta intay kusoo qadatay soo celiyana marka isagana male wadciidki waa laazimay laakiin intii meeshii la wada joogo qof waliba waa ka noqon karaa laakiin ma ogolaanayaan ganacsatada jaahiliinta ee waqtigan kada jooga ogolaan maayo maanaha ku qasbaabaa lacagtaadna waa kan ahayd buuggaaba ku qoray saan waa iga tag saasuu dhahaya qaala fain sadaqaa hadday run sheegaan run mid weliba hadduu badiicadiisa ka sheego wa bayana ay caddeeyaan xaqiiqadii ay sheegaanoo qof waliba wuxuu ceeb uu leeyahay iyo uu sheego buurika lahumaa fii baycihimaa iibkooda alla waa u barakaynayaa alla waa u barakaynaya oo ku qaboobayaano waa ku faa'iidayaan wain katamaa hadday qariyaan wakadaba ay been sheegaanna muxiqat barakatu baycihimaa iibkooda barakadiisa alla waa tirtiraa muttafaqun caleyh taasna marka waxaa a ah dhaarta beenta iyo waxaasa lamida ah oo marka xadiid dhahaya dhaarta beenta ihi badeecadana way iibisaa barakadana way tirtirtaa marka qaar badan oo ganacsatada zamankaadi ihi waxay la faa-idi waayeen oo ay u khasaaraan beenta iyo qashiga iyo waxyaalahaas ay wax ku iibinayaane dadkan muxuu ahay ay wax u qarinayaane runta ka sheegayna haday runta sheegi lahayn rasuulka alla sal ly sl wuxuu ugu ballan qaadaya inay faa-idi lahaayeen baab muraaqaba muraaqaba waxaa weeyaan waa kontaroolid ama ilaalin yani allah subxaanahu wa tacaala inuu muraaqabeeyo qalbigiisu had iyo goor alle uu la jiro oo allah inuu ilaalinayo muطalic uu yahay uu qalbigiisa ku ogaado oo alle uu ka digtoonaa kaasaa laga wadaa qaala allahu tacaala aladii yaraaka xiina taquumu wataqalubaka fi saajidiin watawakl clى alcaziizi الraxiim aladii yaraaka xiina taquum allaha ku arkaaya markaad tukanayso iyo wataqalubaka fi saajidiin gadgadoonkaaga aada dadka tukanaya ku gadgadoomaysa ku warwareegayso rasuulka alayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ayuu muraaqabayn jiray oo mxua tahajudkoodii iyo habeenkii uu hadba qola dhegaysan jiray oo u tegi jiray oo allaha waqtigaas aada tukanaysa iyo waqti aad ku wareegayso dadka muslimiinta ah ee salaadoodii waxyaalahaas aad kontarooleyso ku og allaha isku halleen uu alla leeyahy subxaana wa tacaala وqaala tacaalى whuwa macakum aynama kuntum alla wuu idinla jiraa meel alla meeshaad joogtaanba meeshaad joogtaanba alla waa idinla jiraa marka waa inuu qofku ogaado meel all meeshuu joogaba in alla uu arkayo alla uu la socdo marka maciyadantada la sheegayaayo waa qur-aanka way ku fara badan tahay alla dadka sidaasa buu la jiraa iyo alla waa idinla jiraa iyo way ku fara badan tahay macnaheeduna ma aha alla subxaanahu wa tacaala bidaatihi inuu khalqigiisa ugu dhex jiro oo dhulka uu joogo ma aha alla subxaanah wa khalqigiiso dhan waa ka sarreeya waa ka baxsan yahayo carshiga dushiisa ayuu jira alla subxaanahu wa tacaala marka maciyadaa la sheegayaayo waxaa weeyaan maciyat lcilm maciyo caam abaa iyadu jirto oo waa tan oo kale marka la alla waa idinla joogaa meeshaad joogtaanba macnuhu waxa alla waa idin og yahay oo cilmigiisa alle kama qarsoomi kartaan waana idiin awoodaayo alla subxaanahu wa iskama celin kartaan oo kama dhuman kartaan wa qaala qaala tacaala in allaha laa yakfى calayhi shayء fi اlardi walaa fi الsamaa alle kama qarsoomayo wax oo cirka dhulka jooga ama cirka joogaaba wax xagga sare jira wax xagga hoose jira midna wa qaala tacaala ina rabbaka labilmirsaad alla wuxuu ku jiraa cimilada ayuu ku jiraa mirsaad waxaa la yidhaha meelaha wax lagu gaado ee sida mxuha bahalka iyo cadowga iyo meesha loo gala ee la isugu qariyo ee markuu soo mara marka la toogto kaasaa mirsaad kaasoo kalea lagu magacaabaa marka yani waxaa weyaan alla idinka oon arkaynin ayuu isagu idin arkayaa wa qaala tacaala yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur alla waa og yahay isha khaa'inada ah iyo waxa qalbigu uu qarinayaba waa og yahay isha khaa'inada marka waxaa weeyaan inuu qofku markay dadku arkayaanna xaaraamta naagaha iyo firfiirintooda iyo iska ka jeedsado hoos u foorasado kolkay dadku ay ka jeedsadaanna qoorka ka fiiriya kaasoo kalea la yidhaha marka qofka dadka khiyaamayaayo ee dadka iska qarinaya dadka ka xishoonayo alla waa ku og yahay inaad khaa'in tahay oo ishaada aad xaaraamta ku fiirinayso kolkayna dadku ka arkaynin والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mar anagu aan fadhinay rasuulka alla sal lla alay slam jirkiisa aan fadhinay daata yowmin maalin iطalaca calaynaa waxaa nagu soo baxay rajulun nin baa nagu soo baxay malag yani nin iska soo dhigay buu ahaa shadiidu bayaadi hiyaab oo dharkiisa cadaankiisa uu daran yahay aad u dharcad markiisuu nadiif aad u yahay shadiidu bayaad eh, sawaadi shacar timaha madowgooduna uu daran aada u tima madow oo markaa waliba madooba madoobaayana nin dhalinyara abuu ah ahaa marka labadan timaha waxaan u jeedaa dharka cadcadaantiisu waxay tusinaysaa nadaafay tusinaysaa inuu aada nadiif u ahaa bay tusinaysaa marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan dadka dalabatulcilmiga gaar ahaan xadiidka rasuulka sala allau alay slam iyo dadka aqrisanaya xalqadiisa imaanaya inay nadaafada ku dadaalaan kolka ay mashaayikhda iyo dadka ahlu khayrkaa ziyaaranayaanna sidoo kale ay yeelaan leannu jibriil marka calayhi salaatu wasalaam markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u imaanayey sin eh, mandar wanaagsan ayuu ku qaabilo ugu yimid tima marka isna waxay tusinaysaa da-yaraan waxay tusinaysaa yo marka dadka dalabul eh, ah in waqti hore oo mubakir ah cilmiga la bilaabo barashadiisa oo waqtiga qofka dihnigiisu uu mufataxa yahay ee fahmadiisu ay furan tahay oo nashaadkiisu iyo xarakadiisu ay badan tahay weeyaan laa yuraa calayhi aharu safar aan lagu arkaynin calaama musaafirnimo walaa yacrifuhu mina axadun qof naga mid ihina aanu garanaynin arrin qariiba bay marka noqotay kol haddii maxaa calaamo safar ayna ka muuqanin ee nadaafada iyo waxaas ay ka muuqdaan waxay tusinaysaa inuu nin ahlu inuu yahay garashawaaga dadkii kolkay isweydiiyeen nina uu garan waayeyna inuu qariib yahay bay tusinaysaa laakiin waxaasoo dhan waxay zuuli doonaan marka xaqiiqadiisa la ogaado xataa jalasa ila nabiyi sala allahu alayh waali slam ilaa nebiga usoo dhawaaday oo la soo fadhiistay marka taasuna macnuhu waxa weeya in lagu soo dhowaado khudbada marka la dhegaysanaya iyo wacdiga iyo darsiga iyo in sheekha lagu soo dhawaado weeyaan faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi jilbihiisa ayuu jilbihiisa ku tiiriyo jilbihiisuu jilbaha afka u saaray wawadaca kafayhi calaa fakidayhi gacmihiisana wuxuu kor saaray bowdooyinkiisu kor saaro si adab ah ayuu u fadhiistay wa qaala wuxuuna yidhi marka taasuna macnaheedu waxaa weeyaan majlisulcilmi marka la joogo in si adab ah iyo xufmad iyo muxuha majliska rasuulka alayh isalaatu wasalaam xadiidkiisa lagu aqriyayo weynayntiisa ay ku jirto in loo fadhiisto markaasuu wuxuu yidhi yaa muxamed akhbirnii can اlislaam islaamnimada iga warran maxaa islaam la yidhaahaa faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm rasuulka allah wuxuu yidhi alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila اllah wa ana muxameda rasuulu اllah waa inaad qirtaa inaanu jirin kulla caabudaayo alla mooyaane muxamedna sal allahu alayh waali wasalam rasuulka alla uu soo diray inuu yahay waa kow wa tuqiima asalaa salaadana waa inaad hagaajisaa salaad toosan oo meel laka qallocnayn waa inaad la timaado adaabteedii iyo loo dhammeeyey lawaasimteedii oo dhan had iyo goorna aayadaha iyo axaadiidta ku saabsan salaada marka la fiiriyo iqaama ayay ka cabirtaa kolkii wax la amrayo ama lagu ammaanayo almuqiimiina asalaa iyo aqiimu salaata iyo muxuu aha yuqiimuuna salaa saasaa laga cabiraa marka salaadda way ka duwan tahay cibaadaadka kale oo dhan xataa zakadu oo walaasheed oo had iyo goor laysku xidhiiriyo kolkaan fiirino iyada bixin baa laga cabiraa ee zaka hagaajin lagama cabiro soomkana waa sidoo kale salaadase had iyo goor toosin iyo hagaajin iyo taasaa laga cabiraa wa tuutiya zakaata zakadana aada bixiso wa tasuuma ramadaan ramadaanna aada soonto wa taxuja albayta kacbadana aada aado in istadacta ilayhi sabiilan haddaad jid aad ku gaadho aada u heli karayso qaala sadaqta run baad sheegto u yidhi facajibnaa lahu waan la yaabnay maxaan kula yaabnay yas'aluhu waa weydiinayaa wa wayusadiqu waan u rumaynaya kol hadduu su-aalaya waxaad tusanaysaa inaanu aqoonin runbaad baad sheegaysaa hadduu yidhina waxaad tusanaysaa inuu wuxuu sii yaqaanay inay tahay ilaan kol hadduu aanu sii aqoonin inuu qofkan kada u warramay inuu run sheegay iyo in kale ma aanu kala garteen ayb laakiin taasuna cajabkaasuna waa bi'i doona marka la ogaado xaqiiqadiisa iyo sababku u yimid qaala faakbirnii can liimaan iimaankana iiga warran maxaa iimaan la yidhaahaa qaala markaasuu nabigu yidhi sal allahu alayh waali wslam an tu'mina billaahi waa inaad alla rumayso wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana aada rumayso wa kutubihi kutubtiisana aada rumayso wa rusulihi rusushiisuu soo dirayna aada rumayso walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee qiyaamaha la yidhaahna aada rumayso wa tu'mina bilqadari qadarkana aada rumayso khayrihi wa sharrihi kiisa fiican ee yani kiisa naafica ah iyo kiisa sharka yani kiisa oo dhibaatada leh intaba waa inaad rumayso wax allo wixii dhacayaay wax alla uu sii qadaray oo sii ogaa inuu yahay waxaas wax dhibaato leh hadduu yahay iyo wax dheef leh hadduu yahayba qaala markaasu wuxu uhi sadaqta run baad sheegtay halkan marka ma aanu dhihin facajibnaa lahu isagoo sidq maanu dhihin laakiin waa laga fahmaya qaala faakbirnii can lixsaan ixsaanka iga waran ixsaankan weeye marka midka loola jeedo muraaqabada uu munaasabo ugu leeyahay xadiidka kadu maqaamu lmuraaqaba iyo maqaamu lixsaan yaa labadaba la yidhaahaa ixsaanka marka iga waran waa wax kasii sarreeya labadoodii marka qaala markaasuu yidhi an tacbud allaha waa inaad alle u caabuddo kaannaka taraw sidaad u arkaayo oo kale adoo arkaayo sidaad uga xishoon lahayd aad uga cabsan lahayd oo kale waa inaad uga cabsato qofka shaqaalaha ah hadduu qofkii uu u shaqaynayay kor taagan yahay oo uu arkaayo waxba iskula hari maayo wax dadaal iskula hari maayo hagarla-aan buu u shaqaynaya laakiin haddii uu uu ka tago oo aanu arkaynin walow xataa hadduu meel ka fiirsanayo kole ku tahay waxaa laga yaabaa inuu xoogaa jajiraaciya la yimaado markaasu wuxuu leeyahay alla sidii adoo arkayo oo kale waa inaad u caabuddaa fa in lam takun taraahu haddii aadan ahayn kii arkaaya fainahu yaraaka ilasa ku arkay qaala faakbirnii can الsaaca taasaa marka adda waxaa la yidhaahaa muraaqaba taasaa la yidhahha alle u caabudo sida aad u arkaayo oo kale oo aad dareento inuu isagu ku arkayo ad hadda arkayn saa ku arka faakbirnii can الsaaca qiyaamaha iiga warran buu yidhi qaala markaasuu wuxu uhi malmas-uulu canha ka laga waraysanayaa ma aha oo anigii biaclama min asaa'il kan su-aalaya adiga ah mxu kama yaqaano si aad aqoonin baanan anaguna u aqoonin marka taa macnaheedu waxaa weeyaan qofka caalimka ah haddii wax la su-aalo aanu garanaynin waa inaanu ka xishoonin ma garanaya inuu yidhaaho oo dadka aanu lugayninoo waxyaale aanu muxua isugu qajacjacsiinin midda kalen marka waxay tahay labadaa qof ee iswaraysanaya waa rususha alle ninkii ugu weynaa ugu cilmi badnaa iyo iyo malaa'igta alle kii ugu weynaa ee ugu cilmi badnaa labadaasaan aqoonin marka haddayna labadaa aqoonin wax kaloo khalqiga alloo aqoon karaayo ma ay jiraan qaala fa akhbirnii can amaaraatiha marka calaamooyinkeeda iiga waran markaas calaamooyinka inay soo dhowaatay tusinaysa calaamooyinkaasuna waa badan yihiin oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam calaamaadkeedu ka mid ahaa oo calaamad yaryar oo iyadu waqtigaasba kolay ku tahay joogay baa jira laakiin calaamaad waaweyn oo iyadu kolkay soo aada u soo dhowaatay tusinayaana waa jiraanoo iyagu toban calaamadood ah marka calaamaadkeeda wax iiga sheeg buul markaasuu yidhi an talida alamatu waa inay dhasha addoontu rabbatahaa sayidadeedii qofka iyada sayidka u ahaa waa inay dhasho sida ay ku dhalaysana laba siyood baa lagu fasiraayo midu waxa weeyaan inuu cuquuq badan caaqnimadaa badanaysa oo ilmihii baa hooyadii sidii addoon uu leeyahay oo kale ula dhaqmaaya midda kalena waxaa weeyaan addoonsigaa badanaya iyo surraysigaa badanaya oo markaasay gaar ahaan dadka madaxda ah ayay ku fara badanayaan markaasay naagaha jawaarida ahee eh, eh, suriyaadka ah bay ilmi ka dhalaayaan ilmahaasu marka waxay meeshii aabbahood bay joogaan sidii waxay leeyihiin oo kale bay marka ka dhigan yihiin wa an taraa waa inaad aragtabaa ka mid a ah alxufaada kuwa kaba hala alcuraata ee qaaqaawan alcaalata ee saboolka ah fuqarada ah ricaa ashaah ee ari jirka ah yatadaawaluuna iyagoo ku dherartamaya fi lbunyaani dhismaha guriga ee guriga hebel ka dheer daarta hebel ma aragta waxyaalahaas ay ku dherartamaan oo sugufaanto oo ay maalqabeen ay noqdaan oo reer magaalo ay noqdaan oo ay guryo dhaadheer iyo qusuur faakhira iyo waxyaalahaas ay dhistaan uma اnطalaqa waa tegay falabisnaa maliyan cabbaar baan joognay saddex beri ayaa arrintii laga soo wareegay uma qaala markaasu wuxuu yidhi nebigu sal اllau alay slam yaa cumar cumarow atadri man isaa'il qofkii su-aalaya maalinta dhay ku ahaa ma garanaysaa qultu allahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisaa garanaya qaala fainahu jibriil jibriil buu isagu ahaa ataakum waa idiin yimid yucallimukum isagoo idin baraya amra diinikum diinkiina arrintiisa idinku isagoo idin baraya yani axkaamta diinkiina isagoo idin baraya marka afar su-aalood mise shan su-aalood ayuu su-aalay shantii su-aalood buu marka wuxuu kusoo koobaya nabiga sal lla alay diintii ahayd ilan iimaankii iyo islaamkii iyo is-ixsaankii iyo qiyaamihii inaanu allama wax kala aqoonin iyo calaamooyinkii qiyaamaha intaasuu marka uu weydiiyey nabiguna sal ly slm uu sheegay marka wuxuu uga dal lahaa inay su-aalkiisa ay dhagaystaan iyo jawaabka nabiga alayh sala slam uu bixinayo halkaasay marka ku dhammaatay shak muxuu ahaye istiqraabkii iyo layaabkii galay saxaabada ridwan ullahi calayhim wamacnaa macnaa talidu lamatu rabbataha ay sayidataha wamacnaahu macnihiisuna waxaa weeyaan an takura saraari inay suriyooyinku bataan saraari waa jamcu suriya umuwaladna waa la yidhaha iyo mustawladiya baa la yidhaahaye waa jaariyada sayidkeedu uu ka ilmo dhalo sida naagta uu qabe u nikaaxsan uu milkulyamiinka ugaga ilmo dhalaa la yidhaahaa xataa tarid alamatu ilaa ay ka dhasho alamatu suriya addoonta suriyadii ay ka dhasho binta lisayidihaa wa bintu sayidi fi macna sayid gabadhii sayidkuna meeshii sayidkoo kale ka dhigan tahay wa qiila غayru dalika sidaasi aan hayna waa la yidhi wاlcaalaة اlfuqaraa alcaala waa jamcu caa'il oo bimacna faqiir ah marka waxa fuqarada weeyaan wa qowluhum maliyan ay zamanan طawiilan cabaar dadheer inaan joogna wakaana dalika ثalaaثan saddex beri bayna arrintaasu ahay intii la joogay si ay riwaayada caddeeyeen الثاني xadiidka labaad can abi darin jundub ibni junaada algifaari ama waxaa la yidhahaa burayr ibni junaadana waa la yidhaahaa jundub ibni junaadana waa la yidhaahaa abi darin algifaari radia allahu canhu wa abi cabdالرaحman mucaad ibni jabalin radia allahu canhuma alanصari aلslmi radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اlه alay slam qaala اtaqi اllaha xayثumaa kunta alla ka baq meel alla meeshaad joogtaba haddaad dad la joogto haddaad cidlo joogta haddaad gurigaagii joogtaan meeshaad joogtaba alla un ka bad wa atbici sayi'ata alxasana raacsii xumahana xasano raacsii markuu dambi kaa dhaco cibaado ka dabagee tamxaa waa tirtiraysaaye tawba iyo istikfaar iyo salaad iyo wayse qaadad iyo sadaqa iyo waxyaalaha ka maxaa ku dabadar way ka daba tegaysaa soo tirtiraysaa wa khaaliqi nnaasa dadkana kula dhaqan biquluqin xasan akhlaaq wanaagsan akhlaaqda wanaagsanna marka waxaa wax alla wixii aad jeclaysan lahayd adugu sida aad u jeclaan lahayd in lagula dhaqmo inaad dadkan ula dhaqanto weeyaan saasuu ula faray nebigu alayh isalaatu wasalaam waa laba arrimood oo saddex arrimood oo kala dardaran ayuu u sheegay inuu had iyo goor meeshuu joogaba kolkaa dadku uu la joogay iyo kolkii kaleba ilan alla had iyo goor arkaya aanu noqonin kuwa alle uu yidhi yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waa inaanu sidaas noqonine meeshuu joogaba uu ogaado inuu alla mutalic yahay uu arrinkiisa ula socdo oo alle uu caabudoon marna cibaadada alle aanu ka tegin midda kalena waxa weye markii dambe uu ka dhaco inuu cibaado ka dabageeyo midda saddexa labadaas arrimoodba iyagu alle la dhaqankiisa mucaamalada alle la mucaamaloonayo ku saabsanaayen midankada kalena ee dhaqanka dadka lala dhaqmaayo ayay ku saabsantaho waxaa weeyaan inuu akhlaaq wanaagsan dadka kula dhaqmo akhlaaqda wanaagsan ay dadka sida ula dhaqmaayaan xadiid kalaa koobay oo sidaad adu jeclaan lahayd in lagula dhaqmo inaad dadka ula dhaqanto wixii aad dadka ku necbaysan lahayd aad dadka ka dayso rawaahu tirmidiyu waqaala qaala xadiiun xasan xadiidun xasan buu yidhi laakiin xasan keliya ma ahe waxaa weeye xasanu صaxiix xasanu صaxiix buu ka dhigay asheekh alalbani xafidahu اllahu tacaala fii mxuu ahay صaxiix aljaamic صagiir xasanu صaxiix buu ka dhigay xasanu صaxiix markuu yidhaahana isagu isdilaaxiisa wuu cadaystay oo wuxuu ku sheegay inuu laba riwaayo leeyaho midna xasan uu ku yahay midna صaxiix uu ku yahay sida tirmidi baa isagu cibaarada ugu horreeyey waxa isticmaala laakiin cibaaradiisa isagu sidaa xisaab ma aanu caddaynin oo khilaafaad baa ka yimid lalbanis isaguna waa isticmaala kolalka qaarkood lakiin isagu isilaaxiisu cadeeyey ahalis xadiidka saddexaad can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala kuntu khalfa nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebiga gadaashiisaan ahay radiif buu ahaayo neef uu rasuulku sala allau alay slam xagga hore ka saaran yahay yuu gadaa isna ka saaraa yowman maalin faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa gulaam yarow inii ucallimuka kalimaatin anu erayaan ku barayaa arrimaan ku barayaa kuu sheegaya ixfad illaaha yaxfadka alla ilaali waa ku ilaalinayaaye alla diintiisa iyo iyo ilaali adigona aakhiradaada iyo adduunkaaga alla ku ilaalinayaayo <coughs> waa ku dhaqaalaynayaa yaa gulaamu daanidaha uu nebigu sala alla alay slam halkaas ugu dhawaaqay ayaa waxaa laga qaatay ibnu cabaas kolka inuu da' yaraa waana sidaas ahaydoo muraahiq buu ahaa dhowr iyo toban jir buu ah weli aan qaan gaadhin buu ahaa markaas bacdulculamaa ayaa arrintaa waxay ka fahmeen gaar ahaan mxua abubakr mxuha abubakr bni sunni raximahu llah kitaabkiisa la yidhaaho camalu yomi waleyla ayuu wuxuu baabaystay wiilku marka uu qaangaar ku dhowaado waxa lagula hadlaayo sida loo waaninayo marka caruurta waxaa ah weeye in hadba heerka ay joogaan wax munaasiba in loo sheego weeyaan marka marka ay caruurnimadii ka baxayaane nin weyn uu noqonayo waa in mabaadi'da waaweyn ee waxyaalahaas muraaqabada alla iyo khashyada iyo tawakulka iyo sabirka iyo waxyaalahaas in la baro weeye inta hore marka carruurta uu yahay aadaabta yaryarka ee ah uu fahmaya ee garan karo sida wax loo cuno sida wax loo cabo sida wax loo seexdo sida loo dharka loo loo xidho sida masquusha loo galo beenta ayna xun tahay waxyaalahaasuu fahmi baa marka la faraya laakiin kolkuu nin weyn noqonaayo ee uu wax fahmaayo yaa waxyaalaha siduu hadhow u dhaqmi doono mustaqbalkiisa u dhaqmi doono in loo sheego wey marka marxalatu lmuraahaqa dardaaranka carruurta lagula dardaarmo weeyaan alla ilaali alla waa ku ilaalinaya alla siduu khalqigiisa u ilaalinayo waxaa si aad iyo aada u heeldheer uga hadlay oo xadiidkan kada risaalo gaar ah ka alifay oo ku sharxay abulfaraj ibnu rajab alxambali radia allahu tacaala canhu caaduna u leeyahay axaadiida qaarkeeda xadiid fara badan buu hal risaalo ku sharxaa marka kitaab buu risaalo ah buu eh, kakada ka alifay oo ku magacaabay nuuru miqbaas fii sharxi xadiidi ibni cabaas sidaas oo ku magacaabay markaasu wuxuu ka hadlo aada uga hadallo uu tirtiriyey alla siduu dadka ahlu cibaadada ah siduu u xifdiyo marka anwaacdaasna waxaa ka mida inta aan ka xusuusnahay inuu dhibaatooyinka uu ka ilaalinayo markuu ciriiri uu galo cidhiiriga uu ka bixinayo taasna xadiidkaabaa caddaynaya waxaa ka mid a markuu da' weynaado ee uu howlgabo uu marka risqigiisa alla subxaanahu watacala u xifdeeyo risqi dhibyar alla uu u diyaarinayo inuu xawaastiisa alla uu u ilaalinayo hadduu xawaastiisa isagoo xaaraamta ka ilaalin jiray indhihiisa walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh